min aliimaan waxa weeye lisaankaaga inaad daciifiso iyo inaad xishooto iimaankay ka mid taha albadaa'u iyo wal waxa weeye bayaanuna min annifaaqi buu yidhi nebigu alayh isalaatu wasalaam carabdheerida iyo hadal xumadu nifaaqay ka mid taha saa waxaan ugu yacni ugu soo radinayaa dadka gixgix ku haya saacad kastaba waan ka soo gudbayaa taas diintan kuwaasi warkama hayaan waxaan ku soo wareegayaa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam istiqaaso shayga isticaanada la yidhaahdo saxaabadiisii ninkii u ictiqaadiyey inay mushrikiin ahaayeen isagaa yaqaano diinta meeshuu ka gelahayo iyo meeshuu ka yeelanayo cabdulaahi bin cumar baa lugka kabaabiyo wadoo lug laga qabtay waxaan jeclaan lahaa ragga madaxda hadalka qaybinaya hadalkayga inay xusmeeyaan oo dhegaystaan sidaad noo dhegaysanaysaan awal horeyba u dhegaysanaysaan dadka hadalkiisa cabdulaahi bin cumar oo nin la socdo ayaa lug laga qabto oo ka kabaabiyooday imaamu bukhaari baa soo warinayey kitaabkiisa la yidhaha aladabulmufrad ayuu ku soo wariyey marna in la fil adabilmufrad buu ku soo wariyey marna in la dacniyo imaamu bukhaari riwaayadiisa marna in la qaato diintu ma ogolaanayso raaddi ka noqon mayso wuxuu ku soo wariyey cabdullaahi bin cumar Muslims who do not speak and understand Somali. We decided to conduct this uh, munakasha uh, or scholarly discussions or debate in Somali language because if it has to be translated now and then, we will not, will not have sufficient time for it. But the idea is that the entire proceedings is going to be compiled both in audio and in video and most likely we'll have some uh, Arabic subtitles for the, for, for the Somali bit and English maybe inshallah but Arabic subtitles for sure then we will have to distribute it and make it available to Kenyan Muslims because this is a Kenyan debate it is not entirely for the Somalis only it's for Kenyan Muslims shukran horta walaalayaal waxaan jeclaan lahaa oo aan codsanayaa ballankeennu wuxuu ahaa ariiqa cilmiya inaan u niqaashno sidii aan ku ballanay inaa fulitaan waa jeclaan lahay oo ariiqa cilmiya aan u niqaashno waxaa khalad ah in la yidhaahdo tawasul iyo istiqaasa waa isku macno khalad weeye waxaa hadda aad ka hadasheenna waa tawasulo kumaynaan ballaminin ballankeenna wuxu ah inaa istiqaaso ka hadashaan kamana aydaan hadlinin waanan caddeeyey e, e, mucjam almaqaayiis alwasiila waa araqma wa alab weeye in farqiga waan sheegay istiqaasadu waa midda tooska ah wasiiladuna waa midda meel loo sii maro weeye ahdigeennuna wuxua istiqaasa inaan ka hadalno sheekh faarax macalinna istiqaasuu iclaamiyey in laga hadlo tawasulka ma iclaamin isku macnona maaha waa muqaalato wey ko midda labaad waxaa weeye waxaana isku diidanayn xadiisu shafaaca aadan baa loo yeeray miyaan isku diidanahay shafaacadii nabiga inaad ka hadashaan maaha waxaan idiin sheegnay waxa aad qabtaan oo dadka u sheegtaan oo ah istiqaaso xaraam ah oo shirki akbar ah oo dad waxayna haysan loo yeero iyo in qubuur loo yeero waan ka hadalay inaad taa ka hadashaan bay ahayd waxa diintu ka qabto aad ka hadashaan manaam iyo nin riyo arkayna xujo ma noqonayso middaan axaadiistaan usoo noqonayaa mawduuca ah haddii loo soo noqdo mawduuca tawasulka laba xadiis xadiis saxiixa ayuu sheegay akhsaali xadiis saxiixuu sheegay xadiisulacma xadiis saxiixa weeye ninkaanu nebiga markuu u yimi dariirka ah xadiidkii cuhmaan ibn xaniif ninku nebiga muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal dadow dhegaysta xadiidka ninku wuxuu ku yidhi nebiga udcu llaaha lii an yucaafini ilaahay ii bari inuu araggayga ii soo celiyo buu yidhi ilaahay ii bari buu yidhi walu fiirsada baryo ilaahay weye ilaahay ii bari buu yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuu lahaa inuu ilaahay u baryo caza wajal wuxuu ku yidhi ku sabir ama ilaahay waa kuu baryaa ilaahay ii bari buu yidhi soo weyse qaado weysada hagaaji laba ragcadood tukuu yidhi intaasoo dhan nebigu wuxuu samaynayaa inuu tusiyo waxa uu rabaa ilaahay gacantiisa inay ku jidho ilahay u tukuu yidhi laba ragcadood ma arkaysaa ma dhihinin maaragtay sheekh cabdiqaadir wuxuu weydiisto waa siyaaba ma ahan waxa weeye ilaahay buura marka dambe oo uu yidhi allaahuma shafichu fiya wa shaficnii fiihina shafaacadu waa nooc min adducaa weeye oo nabigu ilaahay buu baryay caza wajal wuuna lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka xadiidkuna waxaad arkaysaan ninka marka araggiisa loo soo celinayo ma ka maqnay nebiga nebigu la jooga riwaayadday ku caddahay midda kale waxaan isku haynaa masalada ay deliilsanayaan waxaa weeye waa tawajuhu ilayka binabiyika annagu waxaan leenahay wa atawajahu ilayka biducaai nabiyika weeye maxduufku saas weeye ayaguna waxay qabaan wa atawajahu ilayka bidaati nabiyika weeye meesha qaladku ka jirana waa daatada nebiga oo ay yani ma garanaysaa daatada ay ku fasirayaan wey ma ahan waxaan leenahay waa biducaai nabiyika weeye waana sida axaadiistu tusinaysa waqti baanu hayne xadiidka labaad uu soo daliilsaday oo sheekh saalix uu soo daliilsaday oo uu yidhi xadiidkan waa la daciifin doonaa anna waan ka hadli doonaa u oga in la daciifin doono marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka loo tiiriyey ida infalata daabatu axadikum bifalaatin min alardi falyunaadi yaa cibaad allahi axbisuu calaya daabatii faina lilaahi fi lardi xaadiran sayaxbisuhu calaykum xadiidkan iyo axaadiis dhowroo la socota annagu xadiid kasta meeshu ku yaallaan sheegaynaa dacfigiisa wa huwa alfarq xadiidkan daciif weeye bal daciifun jiddan weeye laakiin riwaayad saxiixaan u sheegi doonaa rawaahu طabaraaniyu wa abu yaclى fii musnadihi wabnu sunni fii camali اlyowmi wاlleyla min xadiidi cabdillaahi ibni mascuud laba cilaa ku jirta cilada koobaad waxaa weeye macruuf ibn xasaan samarkandiy oo majhuul ah oo abu xaatim wuxuu yidhi munkar xadiid xadiidkiisu munkar weeye buu yidhi qaala alxaafid اlhaytami wuxuu yidhi wafiihi macruuf baa ku jira wahuwa daciif wa bihi acalahu laytamiy midda labaad inqiaac baa ku jira xadiidka waa kala go-an yahay bayna abi burdata wa mascuud ku dheeraan mayo midda kale low xadiidkan hal riwaayadoo saxiixa ayuu leeyahy riwaayadaa saxiixa ah oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saxiixiyey riwaayadda qaarkood nebigu wuxuu leeyahay faina lilaahi xaadiran faina lilaahi cibaadan laa taraahum riwaayadda saxiixa ah oo nabiga uu saxiixiyey waxaa weeye oo nabiga ka sugan inna lilaahi tacaala malaa'ikatan fi lardi buu yidhi siwa alxafada xadiidkaas weeye midka saxiixa ah isagaana lagu qaydahayaa xadiidkaas weeye sakhaawi baa taxsiiniyey ilaahay macnaha wuxuu leeyahay malaa'ig aan xafadada ahayn qorahayo wixii soo dhaca xataa warqadda ha ahaata geedka ka soo dhacaysee midkiin haddii yani dhibaata ku dhacdo dhul bannaan falyunaadiya cibaad allaahi aciinuunii xadiidkaasaa saxiixa xasana asagana malaa'ig baa lagu qayday oo waxaa laga hadlayaa waa malaa'ig weeye ee ma ahan ma arkaysaa ee makhluuq ma ahan masalada marka aan ka rabno walaalahay waxaa laga hadlayaa dad ma ahane waa malaa'ig yani malaa'ig ilaahay leeyahay wey bani aadam ma ahan waxaa laga hadlayaa oo u fasiray xadiidkii daciifka ahaa waxaa weeye wati waktigaa igu ciriiriya mawduuca aad baan uga hadli lahaa marka shiikhaan ku wareejinayaa bismi illahi raxmaan raxiim eh, dhowr arrimood baan dul istaagayaa insha allahu tacala midda koowaad horta ololayaal waxaan jeclaan lahaa in eh, waana ku celceliyey mabaaxista luqada haddaan kutubta luqada loola noqonin inaad la ysaga ilaaliyaa fiican masala kelimada la yidhaahdo istiqaasa iyo isticaana iyo tawasul iyo tashafuc waa afar mas'alo oo aan isku macno ahayn alistiqaasa siin iyo taau alab baa ku jirta waa alab gargaar dalab baa la yidhahdaa alisticaana siintii iyo tadii dalabkaa ku jirta waxa weeyaan waa dalab way adducaa way ka wada guda weyn tahay atawasul waxaa la yidhahdaa waa alabu alwasiila wadariica ila shay shay shay kale ku gaadhsiiye raadintiisa la yidhahda ashafaaca waxaa la yidhaahdaa bimacnaa lamaanayn baa la yidhahdaa lamaanayn laba shay markaad saa isugu lamaanaysa waxaa la yidhaahdaa shafci baa la yidhahdaa ina allaha witrun lidkeeda waxaa ah shafciga witriga waxaa lidkiisa shafciga ah shafaacana waxaa loogu magacaabay ruuxa codsigaaga kuu gudbinaya ilaahay kuugu geynaya iyo adiga codsigaagaa la israacinayaa saasay marka shafaaco ku tahay marka macaanida kelimaadku horta isku macno maaha waana kitaabtii luqada wax isu dhowna xataa ma ah taas intaasaan kaga baxaya hadday xuruuf ku gudbaanna wuxuu yidhi walaalku kulligood xuruufuljar bay ku gudbaan kuma gudbaan qaar baa toos u gudba faistakaaahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi faistakaaahu mafcuulkeediibay toos u qaadatay aaway xarafkay ku gudubtay ma jiro mafcuul bay toos ugu gudbi karaan mar xaraf bay ku gudbaan mar ba bay ku gudbaan mar ilaa bay ku gudbaan macaani kala gedisan bay qaataan taas waa mabaaxiifta luqada waana ku celceliyey inay aada iyo aad laysaga hubsado waa ka gudbaya midda labaad waxa walaalku yidhi waxaa la ictiqaadinayaa dadka loo sheegaya muslimiinta horaan inay gaalo ahaayeen soomaalidu annaguna waxaan ictiqaadsana inay muslimiin ahaayeen annaguna waxaan ictiqaadsana walxamdu lilah inay muslimiin ahaayeen sababkaan saa u leenahay waxa wey ruuxa muslimkaa isagoo jaahila shirki waa ku dhici karaa laakiin la gaalaysiin maayo ilaa xaqa loo caddeeyo soomaali inay muslimiin ahaayeen haddana muslimiin yihiin waanu qirsannahay mana gaalaysiinayno mana nihin dadka gaalaysiinta dadka ku degdega ma aanu nihin masaladaana waxa weye inaan saxwaa rabay oo dadka inaan loo fahamsiinin inaan anagu qablay dadku inay gaalo ahaayeen laakiin ruux isagoo muslimu khaladaad ku dhici kara saxaabadii nabiga sal lay wasalam soomaynan dhihin ijcal lanaa daatu awaad xadiid saxiixulbukhaariga noo yeel geed aan baragaysanoo daatulcawaad la yidhaahdo nabigu muxuu ku yidhi sal lay wasalam ilaahay baan ku dhaartee waxaad tidhaahdeen sidii reer banu israa'iil yidhaahdeen oo ahayd ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waa saxaabadii nabiga sal lay slam ruux isagoo muslim oo mu'mina buu haddana khalad geli karaa taan ka hadlayno marka horta taa hoos taa markaan ka gudbo waxaan leeyahay walaalka waxaa kaleeto oo yani hadal hadalladii lalahaa ka mid ahaa wuxuu yidhi waxaa la yidhi haddii uu ruuxa isagoo asalkiisu iimaan yahay wax shirki u eg uu ku dhaco macnaheeda majaaz baa lagu fasiraya waa hadal cid yidhi aana garanayn ruuxa muslimkaa wuxuu ku dhaco oo shirki ah waa in loo caddeeyo oo loo waadixiyo loona sheego inay gaalnima ka imaan karto wailaa dadku maxay ku ridoobayaan ruux baa mu'min ahaa oo islaamnimada ku jira haddana islaamnimadii ka baxaya muxuu kaga baxayaa ama hadaluu ku hadlay ama ficil uu sameeyey ama wuxuu ku kacay majaas lagu xambaari maaye waxa ka muuqdaa lagula dhaqmaya xujada lagu oogaya waxaa loo cadaynaya hadduu ka noqon waayo dadka culimmada ee garanhaya marka arrinta yani soo hela gaadhsan baa xukumaya macnaha ayib taarinkaas midda kaleeto waxaan ku darayaa axaadiistii baan doonayaa inuu mid mid isu dul taago xadiiskii uun ah, nebiga sal alay waslam maalinta qiyaamada ay ummaduhu nebiyada mid mid ay ugu tegi doonaan horta marka koowaad waa shafaaco ee istiqaasa ma aha waa midda koowaad ambiyadana waxaa loogu tegayaa codsigiinna iyo codsiganaga intaad lamaanisaan ilaahay noogu geeya waa shafaacadii wey taa waxaa ku tusaya riwaayaadka xadiiska qaar ka mida oo ay odhanayaan ilaahay noogu shafeeca saxiixulbukhaariga muslim ay taallaa waa ka socda middaas ayb midda kaleeto waxaan ka hadlaynay adduunkaan ka hadlaynay axkaamta adduunyadaan ka hadlaynay aakharo waxaa dhici doonaya hawsheeda waa hawl ilahay u taalla subxana wa tacaala midda kale nebiyada marka loo tegayo waa lala joogaa waa nool yihiin waana lala joogaa suuradda iyadana waxaan nidhi waa bannaanta dhibaato male bilijmaac ciddii dambe ba jirta macnaha midda labaadi waxa weyaan qisadii haajara iyadana qisadii haajara iyadana waa xadiis saxiixa laakiin waxaan nidhi cid kula joogta ii gargaar inaad tidhahdo waa banaanta haajara markuu codka ay maqashay cid la joogta wey markaasaa waxay tidhi akis in kaana cindaka kaws haddii gargaar aad hayso noo gargaar waa cid codkiisa ay maqnayso la joogto maanaankaa taa waa bannaantaa baynu nidhi waa waxyaalahaanu sheegnay inay bannaan tahay tii aanu yani haysanay ee aanu ka hadlaynay shirkiga ahayd kuma saabsana waa ka gudbaya iyadana xadiidkii indhoolka sheekha ka jawaabay laakiin waxaan ku darayaa inuu indhoolku nebiga ducadiisa uu ku tawasulaya waxaa ku tusaya laba arrimood xadiiska awalkiisa oo ah ilaahay ii bari xadiiska aakhirkiisa oo ah allaahuma shaficnii fiihi macnaheedu waxa weeye ilaahow ergadiisa ii aqbal ducada uu ii ducayn doone adiga uu ii kaa weydiin doono ilaahaw iiga aqbal fashaficnii fiihi aakhirkiisiiyo awalkiisa faa'ideynay saas daraaddeed yacni bimuxamadin tabacdaasi taqdiirku inuu biducaa yahay awalkiiyo aakhirkaa faa'ideynayay nusuustana waxyaalaha intaasaan kaga gudbayaa midii ahayd xadiidkii ahaa cabdulahi bn mascuud ee isagana ku saabsanaa hadday daabadi ka fakato sheekha ka jawaabay xadiidkii labadii afar ee kaleeto ee ku saabsanaa ku saabsanaa caaisha oo loo yimid oo qabriga nebiga u shaartay iyo aharkii cumar labaduba waa laba ahar oo mawquuf ah ma aha xadiid marfuuca waxay yihiinna allahu aclam inay meesha sixadiisa sheegaan baa loo baahanyay laakiin waxaan haynaa xadiid saxiixa labadu waa daciif labadu waa daciif labada asarba waa daciif buu leeyahy laakiin anigu inta aan garanayaan ka hadlaya anigu intaan garanayaan ka hadlaya haddii la yidhaahdo xataa waa aar saxiixa aarka waxaa la yidhahda waa waxyaalihii ku joogay taabiciinta yani wixii ku joogay taabiciinta iyo saxaabada haddii la yidhahdo xataa saxiixulbukhaariga waxaan haynaa saxiixulbukhaariga waxaan haynaa saxaabadu ridwaanullahi calayhim cumar ibn khataab wakhtigiisii in ay bedelkii nebiga ay aadi lahaayeen qabrigiisa cabaas ibn cabdilmualib oo nebiga adeerkiiya intay u tageen ay yidhaahdeen ilaahay noo bari nebiga qabrigiisiina meeshuu ku yaallaayo way ka leexdeen xadiidkaasaan haydnaa xilligii mucaawiyana muxuua ninkii loodhan jiray aswad miyuu ahaa isagana sidoo kaleeto qisadiisu way dhacdayoo saxaabadu way ku tawasuleen nin wuxuu ahaa taabici ah oo nool qabriga nebigana meeshuu ku yaallay salawaatu rabbi wasalaamu calayh aataartaasoo saxiixoo saxiixaynka ku yaallaanu haynaa saxaabadu inay qabrigii nebiga ka leexdeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa waxaan uga gudbayaa afarka laga soo guurinayo ninka la yidhahdo abu xaniifa abu xaniifa horta taabici ma ahayn taabici maahayne taabicu taabici buu ahaa midda kaleeto waxa lagu soo guurinayo ibnu hamaam hamaam wuxuu soo guuriyey fatxulqadiirka ibnu hamaam wuxuu noolaa qarnigii sideedaad qarnigii sideedaad buu noolaa abuu xaniife sanadkuu kaga soo guuriyey sideed toddoba qarn lix qarnibaa u dhaxaysee aaway noo sheega si aanu bal u inuu sugan yahay in kaleeto haddii la yidhahdo xataa waa sugan yahay abuu xaniifa waa sheekh mujtahida waa khaldami karaa waa saxmi karaa laakiin nusuusta ayaa macnaha macsuum ah buusiri ayaa muxadisa buu yidhi buusiri muxadis maaha buusiriga muxadiska ee ibnu maajah tacliiqa saaray axaadiistiisa xukumay iyo buusiriga gabayaaga ahee burdaha iska leh laba nin bay kale yihiin baltaana horta la ogaado midda kale wuxuu yidhi maydka iyo xayiga ruuxa nool iyo ruuxa dhintay farqi uma dhexeeyo farqi weyn baa u dhexeeya markuu nool yahay axkaamtaada wada garanaysaan markuu nool yahay xaaskiisa lama guursan karo xoolihiisa lama qaadan karo yani waxa weyaan axkaam badan buu leeyahy laakiin markuu qabriga galay xoolihiisii wixiisii maa loo xukumo axkaamtiisii maa la mariyo markuu ruuxu qabri galayo wixii ka dambeeya axkaam buu leeyahay markuu adduunka joogana axkaam buu leeyahay farqi baa iyadan u dhexaysa sheekha waxyaalaha ku khatimaya nabigaa loo dhawaaqo qur-aankay ku taallaa waxaa u dhawaaqay ilaahay baa u dhawaaqe addoomma umaysan dhawaaqanin ilaahay dhawaaqiisuna waa bannaantahay yaa diidi kara macna alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin walaalayaal waxaa weeye wakhtigaa horta aad ciriiri waa oo aad u yar waxaa horta fiicnaan lahayd noqdooyin fara badan inaan horta jawaabteeda fursad u helo axaadiista ay ka mid yihiin axaadiis iyo asarta ayada marka intaa haddaan wax yar midda u horaysa waxaa weeye wuxuu yidhi istakaata iyo e, e, sheekh walaalkeenna wuxuu yidhi istakaata iyo maarata istishfaac istakaau iyo istashfacu iyo istacaanu wuxuu yidhi mucadday noqotaa buu yidhi waxaa weeye waxaa horta u sheegayaa istafcala weeye ficilka istafcala mucadda mafcuul qaatano weligeed lagama sheegin fi luqati alcarabiyana maynu ku sugnaanin haddaad adugkeena adaan kaa amaa aayaddaa soo deliishatay ahayd fastakaatahu aladii aad soo deliishatay waxaa weeye waxay leeyihiin culimmada maxaa yeele waa ficil aanan tillaabin fiihi alxadfu waaliisaal xadaf iyo isaal baa ku sugan xaraf jaarkii baa laga xadfay mafcuulkeeda waa lala xiriiriyey taa horta dib baad u raadsanaysaa istafcalan u tallaawado mafcuul heli maysid luqada carabiga heli maysid taa waa taas midda labaad wuxuu yidhi walaalkeenna binabiyika waxaa ku sugan buu yidhi xadaf baa ku sugan maxaana tusinayaa xadaf maxaan uu kacaynaa binabiyika ayuu leeyahay axadka ku tawasulaya binebiyika weliba in daatada loo jeedo waxaa ku tusinaya daatadaaan duca loo jeedin waxaa la sii raaciyey nacti iyo bayaan muxamadin nebiyi raxma muxamadin xaqiiqada in loo jeedu ku tusinaya nebiyi raxmati kadaalikana bayaanka wuxuu ku tusinaya xaqiiqada shayga in loo jeedo balaaqada intaadan gaara xataa ibnumaaliga abyaadda kugu tirinaya insha allahu tacala dib baanan ka raacina hadii hadda aanu fursad usii helo waxaa weeye masalada saddexaad een raacinaya waxaa weeye shirkiga maa kaana shirkan maa kaana shirkan fi اdunya yakunu shirkan fi اlaakhira mid walba shirki buu ahaanaya intaan haddaan sii sii yar tallaabo oo hadda aakhara la jooga aakhara shirki ma dhacayo ama wax kelimada kelimatu kufriga way fasaxan tahay aakhara ma aha kelimatu kufri aakhira ma fasaxno meelna laguma fasaxinta ayada marka eh, xadiidka haddii marka aan wax ka tataaban waxay yidhahdeen xadiidka u weri marka midda kale ducaa lagu tawasulayaa baa la yidhi waxaa la raaciya baa la yidhi allaahuma shafichu fiya riwaayooyinka qaar way iskhilaafsan yihin allahuma shafichu fiya baan ka qaadno taa ku tusini mayso in duca ay ahayd ama mafcuul baa meesha ka xasan u daliishan kari maysa in daatada loo jeedo bayaanka iyo anactiga la raaciya ku tusinaya inaan duca loo jeedin waxaa ku tusin nabiga wuu ducayn lahaa meesha ayuu ugu ducayn lahaa xadiidka waxaan ku dhex jirin yaan gelinin iyo yani wax aan meesha hadda ka muuqan kor laga keenin asartan iyadaa إذا انفلت دابة أحدكم حديثك وارد حديثك أستقع ترمذي إيو السنن إيو طبراني إيو حاكم أيا ورية ذهبي بيهقي بالأسانيد الصحيحة أسنو يكون ريا أبو يعلى في مسندي وابن السن في عام اليوم والليلة يكسر يواسن يكسر وريي مركا حديثك أستقع ee uu sheegay sheekha waa daciif u leeyahay haddaan wax yar asna ka yar taabanna waxaa weeye naam xadiidka isagaa ma aha daciif waa xasanun lidaatihi weeyaan xadiidka xasanun lidaatihi waa la xujaysanaya isaga ayaa sheegay inuu ku soo arooray duruqda qaar uu ku arooray sanad xasanna haddaan yar yar boobsiiyo inkastoo waktiga hadda aan loo haynin intaasa yar idinkugu daynaya ee waxaa weeye abu yacla rawaahu طabrani eh, eh, fi اlmucjam اlkabiir min طariiqi ibrahim binu naa'ila alsbahani can ibni mascuud wejka isaga waxaa ku warinaya abu yacla fii musnadihi ibnu sunina sanadkaa isaga ayuu ku warinaya sanadkaa isaga waxaa ku sugan axad la daciifay baa ku sugan laakiin duru kale ayuu leeyahay oo xadiidka xoogeynayso midka u horeeyo isla dabraani sanad kale uu ku warinayo weeye oo min ariiqi cabdiraxmaan binu shariik uu ka warinayo can cutbata binu haywaan ka warinayo sanadka labaadna waxaa weeye ibnu abi shayba fi lmusanaf min ariiqi yaziid بن هارون عن أبان بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا انفر إذا نفرت دابة أحدكم حديث كصد... آه، وجه صدحاد وحول ما أخرجه بزار في مسنده كشف الأسطار بطريق موسى بن إسماعيل عن ابن عباس هيثم وحوله في مجمع الزوائد سند استقع وبزار وينيو وحالو وريي ورجاله ثقات xaafid fi takhriij اladkaar wuxuu leeyahay xasanu lisnaad imaamu bayhaqi raximah اllahu tacaala sanadka dariiqa isaga uu ku wariyey fi shacb اliimaan can ibni cabaas mala waa kan uu sheegayaan umalaynayaaye fi shucab ilyaman ujeedaa sanadkaa inuu mawquuf yahay buu noo sheegay oo min ariiqi jacfar binu cawn uu ku istaagayo haddaba sidaa waxaan ku ogaanaynaa xadiidka takriijkiisa wuu dheeryahay haddaan inta caaqibada oo akhirka kala soo qabto xadiidka waxaa weeye xadiid maqbuul ah oo sanadkiisana uu jayid yahay oo xasanna weliba waxaa kuusii weliyataa ayadaa asarta ayada inay ku camal faleen culama culammada islaamka ka mid a ah. ayna tajribeeyeen waxa u ziyaadinayo xadiidkana xoogeyn bay taa u noqonaysaa imaam bayhaqi wuxuu leeyahay fi sunan alkubra iyo xaakim labada waxay sheegeen waxay warinayaan haddii afarta lagu ay ku ama xadiidka sanadkiisa wax laga sheegayba ka soo qaadba haddaan riwaayooyinka daciifka aan qabanno hadday ahlu cilmiga ku camal falan taziidu lahu taqwiya taqwiyay u zaa'idinaysaa marka walaalayaal inta kalena haddii axaadiidu aanan ka gaarin tantada ayaan maanta u akrinin marka sheekh ayaan u dhiibaya wax yar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan u malayaa culamada xaggii xagga istiqaaso oo aan laga hadlay haddii ay tawasul ku jirto oo macnaheeda tawasulkeeda ay iswaafaqaan oo ay meel iska waafaqaan iyo haddii ay kala tagaanba istikaaso waa shay iska sugan oo aan laga murmi karayn oo iska jaa'is ah oo dee asxaabtii iyo axaadiistii iyo wax kasta kulli ay muxuu ahaa ku isticmaaleen xadiidka xasanka ayaa dariirka ahaana wuxuu ku cad yahay sida sheekhu uu sheegay shariifka hadda uu sheegay inuu xadiidkaasi yahay saxiix haddii kalena uu xasan yahay oo aanan lagana murbi karin wuxuu yahay istiqaasadun keliya iyo wixiisaba haddii ay tawasul la jirtana allah ka dhige kolkaana waxaan usoo noqonaya xagga carabka horta waxaa istiqaaso la yidhaahdo waa inaa gargaar la dalbo oo min hayriillaahi laga dalbo weeye istiqaaso horta waa saa min hayriillaahina waa laga dalbay oo سواد بن غالب هذا توصل كي هدي معناها والنظر فكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة أذيك إيش إيش شفاعة قال فكل شفيعا وأنا صاحبي الجليل هو هدي له سواد بن غالب لدري شن كروي وأنا استغاثه شيء طبعا قالوا مع الله أنا سين ترانا معه أنا ديدنا معه استغاثه وشيء جائز وبنان وهذا صار نقطة طريقة سوفية اللي شيء هي برسولة annagaa suufiyadii horta ahaydoo almadodi cabdilqaadir dadkii dhihi jiray eh, yaa nahay inkastoo naan ba qaar kanu saalixiy iska bayahay eh, yaa nahay oo almadadi cabdiqaadir <laughs> eh, haddii almadadi mawduuc loo baahan yahay weeye oo rasmi ah almadadi cabdiqaadir waa shay jaamic cabdiqaadir ah. oo almadadisay waxaa weeye shay jaa'isa weeye cabdiqaadir majaas buuna ku banaaya maxaad ku qosaysaa wixii jira inaan caddayno mid kasta waa in la dhagaystaa kuceli kuceli waxbaha maayna maay sheekha wuxuu doono sheekha siduu doono waa hadli karaa wajid buu leeyahay marka wuxuu sheegay waa laga dhagaysan waana laama seelo waxaan doonaynaba inaan nasahno oo aan inuu bannaan yahay caddayno aan doonaynaba almadadi cabdiqaadir iyo wixii lamid ah weeye almadasi axmed bin idriis iyo muxuu ya rasuulallahi iyo kulli kuwaas wey waxaan doonayno horta waxaad ogaataan diinta waxaa weeye iyo kalaamkan carabiga iyo qur-aanka xaqiiqi iyo majaaz buu horta ku dhisan yahay xaqiiqi iyo majaaz buu ku dhisan yahay xaqiiqana waa xaqiiqo oo waa wixii ilaahay laga dalbahayo majaazna waxaa weeye wixii dad kale ay samaynhayaan oo laga dalbahayo wey xaqiiqada ilaahay kolkuu majaaz ilaahay ka hadlahay wuxuu yidhi ilaahay kolkuu majaazka ka hadlahay wuxuu yidhi qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum waxaa idin oofsanhaya malakulmowtkii laydin wakaashay waa majaaz malakulmowt wax ma oofsan karo wuxuu oofsan karana ma jiro xaqiiqada ilahay baa oofsanaya majaaz weeye oo waxay waafaqsan tahay almadad cabdiqaadir bay waafaqsan tahay oo qoslina waa run weeye runta ku qosla waxaa kaloo idin sheegahayaa Eh, ilahay wuxuu idin xogku majaaskale ka hadlahay tawafaduu rusulunaa wahum laa yufariduun aayadda ilahay ku qorsan idinku ilahay la dagaalama tawafaduu rusulunaa wahum laa yufariduun rusushanadaa oofsata iyagoona ku xadgudbaynin wax ma oofsata rususha ee eh, ilaahay baana wax oofsata kolkii intaa waa majaas المداري عبد القادر إيه المداري سأحد بين اللمتها يا رسول الله بين اللمتها يا لمتها إن الذين توفاهم ظالمي أنفسهم إيجانا والميضة آيات في القرآن كاسا أسوقها هي مجاز كاسا أسوقها هي kolkaasaa haddii aan ka sii gudbana xaqiiqada ilahay kol ku hadlayay wuxuu yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mawtihaa walatii lam tamut xaqiiqada ilaahay baa wax wafada malaa'igtiisiina inay wax ku sheegay iyadoo ayna xaqiiqa wax wafsan nin wax tarahaya nabiga iyo malaa'ig iyo kayrkood midna ma midna ma jiro ilaahay baa xaqiiqada wax tarahaya laakiin in loo isnaadiyo waa shay bannaan maxaa yeele horta majaaska macnihiis isnaadu ficlin ilaa mudaahiihi yaa xaqiiqa la yidhaahdaa isnaad ficli ilaa hayri mulaad gulaabisiina waxaa la yidhaahdaa majaaz nahaaruhu saa'imun oo kale wey carabiga barta horta iska qoslida kolka waxaa weeye ilaa hayri mulaabisihi kolka loo tiri waay nahaaruhu saa'imun dhaartuma soonto ee ninka ku jira soo bahayo waa majaaz muxuu ahaa sawmun laabisun يعني فوض الله عبس مرفوفا مرة وهم حلت والحري مجالس كواحد سكر وياه شرع عذنا واسكجب بناني هاي قرآن كوجرا وحو كوجرا هدي إلى رأي كنا قضاء محمد عربي سأوجرا واحد شيء صار بنان أو هاللغويا يم محمد بنان شرعيا بنان واحد لقى لقى هذا الله معها استغاثوا وشيء جاز ليه ده ما تي وقتي آه أفرت دقيقة عبد الله بسنا أفرت أفرت قدر قدر ما أنا ما أنا أفرت wuxuu ku laabanayaa kelimadii kelimadii hadaayata layga dafay baan anigu kala saarayaa horta warku hadduu badan yahay waxa weeye meel kasta ayuu qofka la tegayaa masal yaroo mahmaahyaahoo soomaali baan nahay soomaalidu ku dhaqanto ayaan ka hormarinayaa ma ahan yani waxa weeye ma ahan hadal wax dhibahay lagama rabo annaga doodeennu inay noqoto nin horta ceel ku dhacay xumbo cuskay lagama rabo waxaa laga qabtay hadalka istiqaasada muxuu ku banaanaan waaye wuxuu ku banaanaan waaye ali qofkii kula jooga waa laga istiqaaso dalbi karaa yaanan isinkirin ha qofka ku maqlahaya waa laga istiqaaso dalbi karaa soo saa kuma jirin mawduucii walaalahay idinkaan ina weydiisanaya akhyaarta soo saa maahay hay nebigu marka ma tashriiciye calayhi salaatu wasalaam ma tashriiciye qofka dhintay inuu wax maqlahayo mase ma tashriicin wuu tashriiciyo wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam caaishuu wuxuu ku yidhi inta tegtid baqiic soo salaam doona siyaano xagga rabbi baa lagaa amrahayaa malakul jibriil baa ii yimid oo waxaa la yidhi ahlubaqiic hasoo siyaarato markaasay tidhi yaa rasuulallaahi maxaan odhanayaa markaan u tago quulii wuxuu yidhi assalaamu calaykum yaa daara qowmi mu'miniina wainaa in shaa allaahu bikum laaxiquuna antum salafuna wanaxnu bilasari yakfir allaahu lanaa walakum wayarxamu allaahu lanaa walakum ma tashriiciyo nebigu calayhi salaatu wasalaam qof dhintay inta loo tago inuu ku maqlayo oo lala khidaabtamayo kaafulkhidaab lagula khidaabtamayo assalaamu calayka laleeyahay markuu nebigu tashriiciyey bacdigeed cilama looga dhigi karaa qofka ila joogana waxbaan weydiisan karaa qofka dhintayna wax lama weydiin karo ee maqli mahayo laysa kadalika diinteennu saas mahan calayhi salaatu wasalaam sidaa ma aysan ahaanina waa la doorinaya hadday dad badan tahay dadka doorinaya ayaa dadaydihin waa la doorinaya in la dooriyo ma ahan diinta islaamku wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam yasmacu buu yidhi wuu maqlayaa buu yidhi shaqafa licaalihim buu yidhi wahwa yus'alu buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka meydkaagi marka la xabaalo oo la duugo kaba walba shaqaftooda isagoo maqlaya baa malaa'igta su'aalaysa buu yidhi is'aluu liakhiikum buu yidhi atasbiita buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam walaalkiin xujada in lagu sugo ilaahay malaa'igtiisu aysan argaagixin oo uusan rasuulka garan waayin oo uusan ilaahay tawxiidkiisa garan waayin sidaa ilahay u wadiiye buuri nebigu alayh isalaatu wasalaam inuuna maqlahayuu nebigu tashiiciyey qofka dhintay nebigu muxuu noo sheegay calayh salaatu wasalaam waxaana isku arkay buu yidhi oon isku ogaaday buu yidhi anigoo ambiyada dhexdooda ku jira buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam ambiyada dhexdooda anigoo ku jira ayaan iska arkayay yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam ambiyadu quruun ahaayeen goormay dhinteen waxa weeye habeenkii leylatu israha marka la dheelmiyey malakul jibriil iyo israafiil baa midbana dhinac ka soconayay sida riwaayada saxiixa ku sugnaatay halkaan joogtay yidhaahdeen buu yidhi bacaad kasiiba ah, oo tiro badan oo dhulka shaad geestiisa ku yaalla yidhahdeen dul istaag markaasaan idigu yidhi maxaa ku sugan nebigu alayh salaatu wasalaam sallim baa la yidhi calaa muusa nabiyullaahi muuse salaam baa la yidhi fasallamtu buu yidhi faida muusa yusallii fii qabrii buu yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam wahuwa qaa'im muusa yusallii fii qabrina waa riwaayo kaleeto nebiga wuxuu yidhi nebiyullaahi muuse oo intaasoo sano madfuun ahaa qabrigiisuu ku tukanayaa buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam haddana nebiga riwaayada saxiixa maxaa looga soo wariyey alambiyaau axyaaun alambiyaau axyaaun ambiyadu way nool yihiin buu yidhi calayh salaatu wasalaam waxa weeyaan marka ma ahan diinta inta dhabarka loo bedelo ashcaar loo soo qaado hadda waxaan u malaynayaa maanta munaaqashadaanadii intaasay ku ekaan doontaa in kasta oo mawduucii mase mas'aladii u dambeysay ay wakhti ka yara hartay laakiin in yar waxaan rabnaa inaan in yar isdhegaysano daqaa'iq galiil waa midoo horta waxa weeyaan meeshan looma imaanin inay dadna ay badiyaan dadna ay maaha kubad laiskugu imaaday oo kale meeshan aqoon iswadaarsi baa laiskugu yimid sidaan markii hore idigu bilaabayna dad badan oo diinta garanaya ayaa joogaa wax kastana waan maqalnay wax badanna waa inoo kordhimaan si ilahay oge mid kale oo meesha ka soo caddaatay waxa weyaan annaga haddaan soomaali nahay waxaa dabeecad noo aheed inaan wax alla waxaan isku qabanno aan isku dilno siyaasaddan isku qabanno waan isku dilaynaa haddii aan kala afkaar noqonno haddaan un sheeko maaragtay eh, eh, eh, cidda ay noqoto hadda diintina si islaamida ah weeyaan laakiin maanta waxyaabaha aan guul ka gaarnay waxaa ka mid ah inaan qabnaawi kan a culture of decorum in dialogue waxaa weeyaan sharaf iyo tartiib in wax la isku weydin karo in culture of diversity of opinion laakiin weli unity in diversity ay jiri karto waxaa weeyaan annaga oo haddana kala afkaar eh aan midnimada anada wadan karno oo wixii aan isku qabanno dooda aan sii wadi karno sheekada aan sii wadi karno munaaqashada aan sii wadi karno eh, aqoontii iyo aan sii badin karno waxaasoo dhan baa meeshii maaragtay ay qasab tahay inaan u hagaajinno thaabit maxay ahayd eh, lugaha aan intaan u dhigno u dejinno foundationkeeda aan ku soconno mawduucyaha waxay ahayn shan iyo toban mawduuc masalooyinka hadda laba oo weliba may saddex afar baa inaga dhammaatay soo ma midana middan saddexaad daqiiqa daqiiqa waxba sugahay yar khaldine afar mawduuc baa hadda middan ay ku afarta laba jeer ahayd labada dhinac waktiga waxaan istusnay waktiga waxaan istusnay haddii aan shan iyo toban minir iyo shan iyo toban minir oo kale aan naqlo aan la dib dhacayo ladidhacay kaaliyana idinsh hortaa inagaa goynaynaa suga taa waxa weeyaan guddigaa loogu talagalay inay gooyaan nidaamkii waxaa lagu wadi lahaa munaaqashada guddiga ayaa shaqo ku leh marka ilmaadeeryaalo waxaa weyaan midda kale waxaan doonaynaa inay unity wixdo ay ka soo baxda middan iyada eh. marka waxaa mas-uul waxaa waajib ka saaran yahay wadaadaha iyo culummada iyo dadkan intooda joogooda waxgaradka ah in laysku keeno waxyaabo badan oo wadaadaha ay isku heshiiyeen oo isku si ay uga arkeen ya annaga hata qudha annaga nala soo baxday laakiin weli ay leeyihin aan kale maqannahay waa fahamtay soo maa marka horta waxyaaba caynkaasoo kaloo badan baa jira waxaan u arkayaa inay noo hagaajin doonto hawe mase jawi fiican oo si wanaagsan u bilowday haddana waan soo celin doonaa munaaqashooyinkan waa scholarly discussions and debate it is not a contest maaha tartan waad maqaseen soo maaha tartan maaha waa aqoon isweydaarsi waa wax laysu sheegayo aggii xaggaba waxa faa'iidi doonana waxaa weye mujtamacan islaamka oo farada badan inta yimid intaa waxaa weheliya culummada mambaase joogto oo muslimiinta oo la yidhaahda council of imam and teachers oo urur hagaajisteen ayaa ka war heleen annaga inaan munaaqashadan maanta aan qabna nin musline oon soomaali ahayn oo reer xeebeede oo ustaad idriis la yidhaahdo ma ma isku afgarateen inaan mawduucan suga suga ma isku afgarteen laba dhinac waa ina weydinayaa haaya maya keliga dhaha waxaa imaatay waxaa imaatay in shan daqiiqa iyo shan daqiiqo kale lagu xiro mawduucan aan ku xirno ma ogoshiin bas ma ogolihiin sooma bas khalaas marka la wada ogolya maan anigu tala go-aanka annaga aan gaarnay markii hore wuxuu ahaa inuu dib u dhaca waa ifaanteen sooma haddaad isla garataan shan shantaa milid baa yeel hadda laakiin dhammaatay xagga ku xidha muhiimadda marka waxaa weeyaan eh, ustaad idriis dadka kale oo af saaxiliga ku hadlayana ndugu zetu ambao wanazungumza kiswahili tulivyosema hapo mwanzo ilikuwa kwamba tumeamua kuendesha hii majadiliano kwa lugha ya Kisomali kwa sababu ikiwa tutafanya mpango wa kuwa na Kisomali na kisha tarjuma ya Kizungu na Kiswahili, tumeona kama itachukua muda mrefu sana, lakini kikao hichi e, vyote vilivyokwenda na vikaisha viko kwenye e, audio na video na vitakuwa na subtitles ya Arabic na, na, na, na kizungu pia na zote zitakuwa eh, zitatayarishwa waislamu wote pia wapate fursa ama nafasi ya kujiangalia wenyewe sasa tutamwalika ustad idris awape ndugu zetu waislamu walioko hapa leo mashekhe na wengine mawaidha kidogo alafu tutafunga hii kikao ماي ماي أرسل عسكر الله مغلي آه، آه، أستاذ إدريس كما ذكر كتارا ما سيتاي فديا ما سيتاي markaas iskugu xigaan annaga guddigii wadaadaha isla fadhiisanayna oo kuwaan soo horumarin doona iyo kuwa dib aan u dhigi doona laakiin waa lina wadeegaysiin doonaa meeshaan ku xirna madaniyaada masaa'isha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نكسانكو كما البسيما alivyosema نتازنغمزا yetu nitazungumza kwa lugha ya Kiswahili na nafikiri ni wengi miongoni mwetu tunafahamu kiswahili kisa hili inshallah, isemekana kutafasiliwa. Nimepewa dakika chache na nitakwenda mbio mbio inshallah, <clears throat> ili niyazungumze yale niliyonayo. Kwanza, ndugu zangu Waislamu, kama tujuavyo, sisi tumerithi kitabu ambacho ni Qur'ani na Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atwambia wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Huu ni wasia ambao kwamba unaotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yapasa sote Waislamu tushike wasia kama huu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hilo la kwanza. Pili, kwa vile nimepewa muda mchache, nitakwenda haraka haraka kidogo. Ya pili na usifu mjadala huu mjadalatul uh, ilmiya mjadala wa kiilmu yake mjadala ambao kwamba mimi ninapata muda mchache lakini alhamdulillahi ni mjadala ambao kwamba unakwenda kiilmu si mjadala ambao unakwenda ambao hauna ilmu kwa sababu ikiwa huna ilmu mjadala wake unakuwa haufai kuliko huu ambao una ilmu kwa hivyo mjadala ambao wa kiilmu na mjadala mzuri na mjadala ambao kwamba wa kiilmu uturejeshe pale pale, watasimu bihablillahi jamian wala tafaraq. Leo Waislamu tuna haja kubwa ya wahda, tuna haja kubwa sana ya umoja. Kama mnavyoona leo Waislamu tumezingirwa ulimwengu mzima, kwa hivyo tuna haja kubwa sana ya umoja na hiyo aya ilianza kuisoma pia tusisitiza umoja kwamba tuwe kitu kimoja na mjadala huu mjadala wa kiilmu ambao kwamba umewafanya watu wazame kiilmu na wafanya watu mwafanya wastadi kisawasawa na mwafanya watu ambao kwamba faida kubwa imepatikana kwa wale ambao walikuwa wakisikiza kwa wale walikuwa wakisikiza wamepata faida kubwa sana kwa sababu usione kwamba haina faida la faida imepatikana kubwa sana kwa wale ambao walikuwa wakisikiza na jambo jingine ndugu zangu mjadala kama huu wa ulamai si mjadala ambao ni watu wasiokuwa na elimu mjadala wa ulama hivi sasa tuna haja kubwa kukaa pamoja hususa maulama wa kenya kuangalia namna gani ambapo tuna jambo limetukabili hivi sasa, nayo ni katiba. Tuna haki Waislamu katika katiba kudai sheria za Kiislamu zitiwe ndani ya katiba ya Kenya. La maana, nafikiri hakuna kitu kinatuzuia Waislamu ikiwa tunataka katiba yetu ya Kenya tuwekewe Waislamu sheria zetu za Uislamu. Haya ni mambo ambayo muhimu Waislamu watakatukae pia tuyajadili, tuambie katiba kwamba sisi tunataka kitabu chetu. Yale makosa yaliyofanyikwa wakati ule Lancaster House waliokwenda hawakutetea hii uh, sheria za Kiislamu. Sisi leo tuna haki ya kutetea, japo isipitishwe, lakini vizazi vyetu wakija watajua wazee wetu walitetea na walitaka sheria ya Kiislamu isimame, lakini serikali au bunge ndiyo liliyopinga kwamba sheria za Kiislamu, lakini tuna haki tusinyamaze tu kimya tukaone kwamba katiba yaenda tutetee sio ofisi ya chifukadhi peke yake la tuna haki pia ya kusema waislamu tumeamua kwa umoja wetu wa kenya twataka sheria za kiislamu zitumike juu ya waislamu wa kenya na jengine insha allah nawaomba maulama mliokutana hapa ndugu zetu wana tatizo kubwa hivi sasa somali twajua mwaka wa kumi hakuna serikali na watu wanauana na kila kitu nafikiri tuna wajibu sisi waislamu wa in taifatani min almuminin fa faaslihu bainahum sisi tuna wajibu kwa sababu mwislamu aliyoko kenya aliyoko somalia aliyoko ethiopia aliyoko sudan ni yule mwislamu mmoja la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sote ni waislamu wamoja na mwenyezi mungu atujalia tuko pamoja kwa hivyo baada ya mjadala huu mimi naomba mashekhe mkae tufikirie sulhu sisi kama waislamu tuipeleke bendera la ilaha illallah kuwafahamisha ya kwamba jamani haya aliyopita miaka kumi leo watu wanaenda hivi tujaribu hebu tuone wama taufiki illa billah wajua usiseme ni jambo haliwezekani au nini taufiki yatoka kwa mwenyezi mungu na kukiwa kuna ikhlasi na mwenyezi mungu uko pamoja na sisi ikiwa kuna takwa kama mjuwavo inna allaha maa ladhina takau waladhina hum muhsinun kwa hiyo ikiwa tuna takwa na tuna ikhlasi taufiki iko kwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala na jengine insha allah ambapo kwamba naenda haraka sana kwa sababu ya wakati vile nilivyoomba. E, sisi kama mlivyosikia, mimi ni mmoja katika e, machemeni mdogo wa Itihadi la Aima wa Duat Kenya. Kama mlivyosikia, hii sana kiko Mombasa, na lengo na shabaha kulifanya hili baraza la maimamu Kenya mzima lengo na shabaha majlisul wa waduat kuifanya iwe Kenya mzima, kila mkoo na kila wilaya upatikane majlisul aimma. Hili ndiyo lengo, na kama mnavyosikia zile kazi ambazo tunazofanya sisi kutafuta islahi baina nnas, kama mnavyosikia ndugu zetu wa Horma na wapokomo wapijana wauana wadhulumiana sisi alhamdulillahi huenda tukatafuta kuyasuluhisha mambo kama yale kwa sababu wale ni waislamu na tushahusiwa kwamba wain taifatani min almuminina iktatalu fasl huu ni wasia utokao kwa mwenyezimngu subhanahu wa taala kwa hivyo tuna haki ya kuupitisha wasia huu na kuufata wakia taufiq iko kwa mwenyezimngu kwa hivyo lengo la baraza kama mnavyosikia twataka ya kwamba Kenya mzima tuwe na baraza na tuwe na sauti moja Waislamu wa wote wa Kenya mzima, tuwe na chombo ambacho kwamba chombo hiki kitakuwa kina faida kubwa, na alhamdulillahi uh, imeshapatikana ile faida hivi sasa kama mombasa alhamdulillahi chombo hiki kinafanya kazi kubwa na kinashirikiana na utawala na lolote likitokea haswa mkoa wa pwani mara nyingi huwa twashauriwa na tunakaa na viongozi ambao kwamba waliochaguliwa na serikali kutatua masala ambayo yanawahusu wananchi hususa ya usalama kwa hivyo uh, insha allah ndugu yangu hapa haya ambayo ndiyazungumza Ah, ataeleza kidogo, na la mwisho, wacha nimalize kabisa, alafu kueleza na mtakufahamisha moja moja. La mwisho, masikitiko makubwa kufungwa kwa mpaka mpaka baina ya Somali na Kenya kufungwa ni masikitiko juu yetu Waislamu, masikitiko makubwa. Leo ndugu zetu Somali wana hali ya uhitaji ambao kwamba unatokana na Kenya. Biashara nyingi, kila aina ya majani ya chai, nini, kila kitu kinatoka kwetu, ni biashara, watu wafanya biashara. Danas yarzuku baadhuhum baadha kwa hivyo wamekosa leo biashara kama ile na twajua wana hali ya matatizo na shida nikirudi nyuma kukaa leo watu wanakaa hawa wasiokuwa Waislamu kuiangalia Burundi, Rwanda. Kila siku watu wakutana Arusha kutafuta uh, maslaha au islahi ya baina ya Burundi na Rwanda. Kwa nini sisi Waislamu tusitafute islahi kati ya ndugu zetu? Kwa hivyo kufungwa kwa mpaka kwetu sisi ni sikitiko kubwa, kwa sababu ya kwamba biashara imekatika na ndugu zetu wajua hali zao si mzuri kimaisha, wanahitaji kutembeleana huku, hatuoni sababu kubwa, japo kwamba kuna sababu, lakini serikali yaweza kuangalia sababu ile, lakini mambo za biashara nini ikaendelea hali kama ile. Insha Allah ndugu yangu atayafasiri yale ambayo ndio. Assalamu alaikum. Somalia imshay inta Somalia fahamteen. Somalia. Habas daqiiqada waan ku waan ordaya wuxuu yiri horta midda koowaad aad baan ugu farxay buu yiri maxaa majaadalada waxa maanta laga doodayay waxa weeyaan dood cilmiye. Eh. Nin kastana waxay ku qasbaysaa caalimiin baana ka doodaysay. Eh, waxayna ku qasbi dadka caalamiinta ah inay galaan oo ay intay si fiican u quusaan biyaha ay maaragtay ay cilmiga si fiican u baaraan marka taa wuxuu yidhahday waa mid healthia oo wanaagsan oona wuu aad buu u ammaanay midda kale wuxuu yidhi waxaa jirtaa arrin maanta aad muhiim u ah ee kenya gudaheeda middaa waxaa weeyaan dooda katiibada mase dastuurka annaga waxaan xaqu leenahay muslim haddii anahay inaan dhahno dastuurka waxaan rabnaa masle katiibada soo socota in lagu daro qaanuun yal mase katiiba qaanuun ha qaanuunka in maaragtay muslimka lagu maamulo shariica haddii aan ku guulaysana haddaan ku guulaysan waynaba laakiin waajib baana saaran aan dadaalkeeda aan samayno middaa iyadana waxaa weyaan mid noo loo baahan iyadana in laskaga imaado oo degdeg e eh, ilaan waa arrin hadda xaaliyan oo lagu dhex jiro Eh, waxaa kaloo u jirtaa u yidhi arrinta soomaaliya ka socotuu yidhi wuxuu yidhi waajib ayaana saaran in annaga oo diintaanada aayadda munaasabkeeda la tiigsanayna aan dadkii heshiisiinno marka taana waa in haddii ikhlaasna ay jirto tawfiiqna ay jirto in taa mid laga gaari karo guul oo mid markiiba laga laga khashdhaca oo layska yidhahda lagama qaban karo waxba ma eh, midda kale waxa weya wuxuu yidhi waxaan hagaajin mombaaso waxay ka hagaajiyeen waxa la yidhaahda majlis ah, aimaa waducaat waxaa weeyaan waa council of preachers and, and imams waxaan rabnaa buu yidhi in council of preachers and imamska aan waddanka gudihiisa oo dhanba aan ka hagaajinno taana waa mid asaga uu idin keenahayo eh, maxay ahayd eh, arrin loo baahan yahay in howl laga howlgalo wax weyn bayna ka qabteen xeebta hadda oo awood buuxda ayay leeyihin wax islaamka ku tacalluqsan ayaga ayaa hadda maanta sharafta haystaa oo lagala xaajoonaya midda kale wuxuu yidhi dhibaato yar baa jirtaa oo dhibaataa ah way weyn tahay kulley meel dilkiimaada weyn tahay laakiin qolo bokooma iyo ormo oo muslim ay islaanayaan majliska annagana wuxuu ku tacalluqsan yahay inuu dadka heshiisiiyo labada qoloba islaam baa u badan bokoomadana islaam baa u badan ormadana waa wada muslim gebigeedaba Eh, midda kale wuxuu yidhi eh, xuduudkii la xiday waxa weyaan dhibaato weyn buu keenay annagana waanu ka xunnahay eh, maxaa dee dadkii bacsharadii iyo wax kastao dhan anuu shaksi ahaan intaa waxaan ku darhayaa qaadka ha la gooyo ha xidhnaado waa mukhaadaraad waa mukhaadaraad way baabi'isay islaamka way baabi'isay soomaalida way baabi'isay muslimka xataa oroba iyo amerika iyo meel kasta jooga ayaa hadda loo guddiya marka qaadka hallagooyo anigu waad garanaysaan ah mar kasta ka hadli jir xuduudka waxa haddaan u aamusay waxaan rabaa qaadka horta inaan la kuubsano hadduu doono waxyaaba badan hala galo laakiin sidii loo kala saari lahaa wixii munaasabkaana wax looga qaban lahaa qaadkana loo goli lahaa weliba daag loogu yeera sida maarata marijuana iyo bang iyo xashiish taa waa tukalayada marka intaasay tow unbuu sheekhu uu yidhi addoonaa wax ka tagana waan arkaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير بسكوغنا وقت كلا لسكو سنقن دونو مساجديها يا لغا